Thank you. kulanti wacan wanagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya ka dhegeysataan mar kulanti wacan wanaagsan waa maalimo sabdiya taarikhdu waxay ku beegantahay tahay saddex tobanka bisha janaayo sanadka laba saddex qodobada barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maamulka koonfur galbeed oo si adag uga hadlay falkii shalay lagu waxyeeleeyey qaar ka mid mida ciyaartooyda maamulkaasi ciyaaraha gobolada dalka iyo gobolka banaadir oo muddo saddex maalina ah dib loo dhigay kadib dhacdadii shalay sidoo kale booliska soomaaliya ayaa arrintaasi ka hadlay qodobada kale waxaa ka mid noqon doona shaqaalihii saarnaa diyaaraddii al-shabaab u gacan gashay oo la shaaciyey waddamada ay ka soo kala jeedaan in ka badan labaatan ruux oo cudurka shoombiyoodka uu ku soo ritay deegaano hoostaga degmada maada ee gobolka shabeellada dhexe maraykanka waxa uu mar kale duqeeyey xuutiyiinta yemen doorasho uu shiinuhu kasoo horjeedeen waxa ay ka bilaabatay taiwan sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda cadaaladda dunida oo laga dhowrsugayo go-aanka ay ka gaari karto dacwadda ay koonfur afrika u gudbisay ay la xiriirtay xasuuq ay yuhuudda u geysteen falastiiniyiinta waxba galabsan qodobadaas wixii kale nugu soo kordha xubnaha joogtayda kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysan doontaane mar ku soo dhowaada heestaasi ku dhaafnaysta sixidda afruu tahay barnaamijka ogaal war galabta ciyaar maa dhacday waa la yaaba wallaahi waa la yaabay war ma cayaarihii gobollada la soo celiyey adeer kuwaas ma soo dhowaana waa kuwii maamul goboleedyada oo goormaa muqdisho lagu daray maamul goboleedyada warba ma haysid ayadaa cayaaraha martigelisay oo marka la dheelaya ma waxay kamid tahay maamul goboleedyada markay dhab iyo waxqaybsi joogtana ma waxaa la leeyahay ma jirto adeer dhabta iyo dheesha kala saar war cayaarta dheesha ka dhaafa marka la kuso dhawaada barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaan ku bilaabeynaa shalay markii ay soo gabagabooday ciyaar ka tirsaneed ciyaaraha gobolada iyo gobolka banaadir ee magaalada tan muqdisho ka soconaya ayaa waxaa jirtay in ciyaartaasi dabadeed ay dhacday arin si weyn saacadihii ugu dambeeyey loo hadalhayay taasoo ahayd in la waxyeeleeyay qaar ka tirsan ciyaartooda iyo taageerayaasha kooxda ee eh, koonfur galbeed ciyaartii shalay waxa u dhexeysay eh, ciyaartooyda eh, maamulka koonfur galbeed iyo dhigooda galmudug iyadoona ciyaartaasi ay kusoo gabagabooday saddex iyo eber oo ay guusha ay ku raacday ciyaartooyda eh, u ciyaarayay dowlad goboleedka galmudug balse ciyaarta marka ay soo gabagabowda kadib ayaa waxaa dhibaato lasoo gaarsiiyey ciyaartooyda iyo qaar ka tirsanba taageerayaasha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana arrintaas ay noqotay mid si weyn loo hadlayay saacadihii ugu dambeeyey iyadoona maamulka sare ee koonfur galbeed ee ciyaaraha iyo sidoo kale kan dowlad goboleedkaba ay arrintaasi si adag uga hadleen sidoo kalena ay cambaareeyeen waxaana ay sheegeen in jawaab looga fadhiyo laamaha amniga inay ka warbixiyaan sida ay ku dhacday in ciyaartoyda koonfur galbeed waxyeelo lasoo gaarsiiyo oo ay amnigoodu ay dayacaan waxaana la sheegay in qaar ka tirsan taageerayaashii ee u daawasho tegay garoonkaasi in ay dhagaxeeyeen gaarigii ay la socdeen ciyaartooyda iyo qaar ka tirsanba taageerayaasha ee kooxda koonfur galbeed waxaana sidoo kale jirta in siyaabooyin kala duwan ay uga hadleen maamulka ee naadiga kooxda koonfur galbeed oo ay qaarkood ay sheegeen in aysan diyaar u ahayn in ciyaaraha qeybaha hare ay kasii mid ahaadaan wasaaradda ciyaaraha ee koonfur galbeed ayaa arintaasi ka hadashay waxaana wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed uu sheegay in aysan diyaar u ahayn in ciyaaraha ay kasii mid ahaadaan waa ciyaaraha gobolada dalka iyo gobolka banaadir ee muqdisho ka soconaya waxaana arrintaasi u sababeeyey kadib markii koonfur galbeed ay la kulantay sanadkii labaad ee dhacdo kale oo xanuun badan oo la xiriirta in ciyaartooydooda la waxyeeleeyey qaarkoodna waqti xaadirkanba dhaawacyadii soo gaaray ay la ildaran yihiin wasiirka oo shir jaraa'id qabtay xalay waxa uu yidhi shirkan jaraa'id-dacwada wuxuu ku saabsan yahay falkii guracnaay ee maanta ka dhacay gobolka banaadir ee lagu beegsaday ciyaartooyda xulka kubadda cagta ee dowladda koonfur galbeed taasoo ah laya amni maxaa la dhahaya guud ahaan gobolka banaadir iyo dowladdaba amniga ciyaartooda ay sugi weysay sida laajligeeda ka dowlad ahaan koonfur galbeed waxaa go-aan ku gaarnay in cayaarta aanan kasii mid ahaanin aad iyo aad u mahadsantihiin maxaa la dhahay intii oo state yada state ka mid ah lagu qabana cayaartooda markaa eh, stadeyada state ka mid ah inta lagu qabanayo kama soo qayb galayno markaan marka ugu horreysa maahan markii labaad waaye lix cayaartooya dhaawac ah labaa dhaawac culus gaarsiisan tahay afarta kale dhaawacooda waa fudud yahay in cayaartooyaasha kale aan la weerarin in ciyaartooydeena qiimaha badnaa maanuba lagu beegsado gobolka banaadir waa wax aad iyo aada ah ugu xunnahay sidaa laajligeeda wixii cawada ka dambeeyo ciyaaraha kama sii mid ahaan doono asalaamu calaykum kaasi wuxuu ahaa wasiirka dhalinyarada ciyaaraha koonfur galbeed oo sheegayay in gebi ahaanba koonfur galbeed aysan kasii mid ahaan doonin ciyaaraha eh, gobolada iyo gobolka banaadir ee magaalada tan muqdisho ka soconaya waxaana jirta Eh, in dhacdadan ay tahay tii labaad oo koonfur galbeed ku dhacda eh, sanadkii labaad oo isxiga waxaana sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan ay ku tilmaameen falkan soo lalaabtay in uu yahay mid gebi ahaanba kasoo horjeeda ee eh, dhaqanka wanaagsan iyo sidoo kaleba aanan wax raada ku lahayn ciyaaraha oo loogu talagalay markii horeba isdhexgal bulsho sidoo kale wixii shalay dhacay ama sidai ay wax u dhaceen waxaa warbaahinta uga warbixiyey tababaraha ciyaartooyda koonfur galbeed oo isagana mar uu warbaahinta la hadleeyey sharaxay sida ay shalay wax u dhaceen kadib markii ay soo idlaatay ciyaartii saddexii eber kusoo idlaatay ee dhex martay koonfur galbeed iyo galmudug dhacdada dhacday waa dhacdo oo argagax leh loogu talagelin qof baleyar ah loogu talagelin qof macnaha taageero ama micnaha qof ciyaartooy loogu talagelin ni warta waa ciyaara dhacday ciyaarta horta waa naga soo guuldareyso aan soo guuldareysana aad aada uga xumeynay sababta ah waa qaadan guuldarada way noogu dhacda qadar alle eeday wax walbana nagu soo sameeyey anagoo ciilkiina haayo isdhehayna xoogo amnigiina la suga guuldara idinku dhacda waddadan nadiifa ku maraysiin ah, waxaa kusoo marnay qararac iyo dagaal haddaa guulaysa leen horta maanta waa baaba leenay shoblow war iyaan kugu daalin isgooska calkamiin ka bilaaw ilaa saldhigga warta nabadda waxaan ku imaanay dhagax dhagaxaas oo dhallinyaro iyo dad waaweyn iyo dad oo caruur wada haystaan sidayba u malaysay in macnaha anaga noogu talgalay noogu diyaar garoobay jiskaas noo galay waana dareemi karaa dadkana dhagaxeeyey dad waa dad calamadu wateen oo calamada galmudug wateen taasi waxaa kasii daran waxaa noola socdeen laba cabdibilaa noola socdeen oo anaga amnigeeda loogu talgalay inay sugaan labada dhinac naga socdeen qaarkoodna astaantooda wataan ee iska muuqato aniga maanta haddii amniga sugaayo waxaa loo baahan yahay wixii kugu dhacayna dhabarku dhiga karo ilan madaxweyneha xataa markii u socdo qof waxaa daw socdo dhar cadoo dad waxaa socdo qofka madaxweyneha wax ka ilaalinayo balle yaraanaay dadaa caraysan ciilaan noo qabay ciilkaa maanta noogu dhammaysta ammaankeena waxaa sugaya ciidamada dowladdaa sugaayeen oo dharka dariiska dowladda wateen labada dhinac ayagaa naga socday waxay nagu fiirsadeen dhagaxa ayaga laguma tuureene dhallinyaro yaryar maamooyin waaweyn dad waaweyn oo caada u taagan dhagaxyada umalaysid in micnaha dadkan way macsiyaysteen hala dhagaxeeyey camal la dheh miraayadihi la daadiyey dhallinyarada waxay galeen hoosay galeen meel loo gabna baska ciriiri waaye dad taageera noo saarnaay korka naga saarnaay meela u gambanaa waayn miraayadihi marka na dhibaateeyeen arkaysa ceeryaankan ishiis waxaa laga soo saaray dhallaa laga soo saaray dhallada intay taalaa kuley dadka muuqaalka waa tusaysaa wax been la sheegay ama macnaha loo oo macnaha anaga askanamayna ma baabo caddeynta waabu wadanaa xiriirkii wasaaradda jaanis kuma helin xilli la isla hadlana maba joogin xilli anaga naftarkeena oo oo godoon ku jirna oo dhibaato a ah soo gaarna waqtigaas wax wici kartaa xiriir wuxuu noo qaban karin jirin wasaarada wax noo qaban karin way noo imaanaan waraynagu qancina wallahi wax qorshe koley maamulka iyo wax laga sugaa dowladda eh, koonfur galbeed koley ayadaa dadkan ayadaa iska leh ayada inay ka gaarto koley maamulka noola socdana koley jawaab deg dega xiriirka wasaaradda ay ka keenaan ayagaa laga sugaa eh, dhanka kale waxaan la hadalnay mid ka mid a ah taageerayaasha eh, kooxda koonfur galbeed oo shalay la socday ciyaartooyda koonfur galbeed kadib markii ay soo idlaatay ciyaartii ay la lahaayeen galmudug sidoo kalena dhibaatada loo geystay oo qaar ka tirsan dhalinyaradii ka qayb gashay ciyaartaasi ay wadada u galeen kadibna ay dhagaxeeyeen taasoo keentay in ay dhaawacmaan qaar ka mid ah ciyaartooyda koonfur galbeed cabdifataax oo ka mid ah taageerayaasha kooxda ayaa u waramay waryaheena farxaan maxamed xuseen waxa meesha ka dhacay wax qurux badan ma ahayn runtii wax dee iisheeg qof soomaali ah ama qof walaal soomaaliyeed in lagu sameeyo ay tahayna ma ahayn aada iyo aadaan ugu xunnahay falkii shalay nalagu kacay wax dee iisheeg maxaa lahayay qof walaal ah ama qof soomaaliyeed lagu samayn kara ma ahayn ciyaartii shalay waana laga soo bariyey si qurux badanana lagu soo bariyey waa soo baxnay anagoo iisheeg dee aan soo marayno baskii aan saaranahay ayaa dhibaato laynoo geystay ilmahani indhaha wax laga gaarsiiyey qaarkood dhaawacay halis waaye baskii waana laga soo jebiyey de wax iisheeg de waxaasaan aan ku samayn lahayn walaalaheena ma aha kooxda ciyaartooyda koonfur galbeed marka la weerarayay ma garoonka gudihiisa ay ku sugnaayeen ama afaafka hore ee garoonka wallaahi waa soo baxnay de markii garoonka laga soo baxo wadada meesha la maraayo waay waa og tahay marka waa wadadii yaani loo galay waxaan aaminsanahay dee iisheeg qorshahaasi weerarkaas weerar oo horey loogu soo talgalay oo horey loo soo abaabuli wahaa ma fahmino yaa yaa ka dambeeya weerarkaas leedahay deyaa ka dambeyn lahaa deer galmudug ka dambeyn haddii aa aragta si kale ma sheegayo eh, ma sheegi karo videoy horey hordhacahaan ay u sheegeen waxay dhaheen haddiina laga badiyo iyo haddii anaga aan badinaba dee waxaa waaye gacana adeegsanayna dhaheen mafahmin waa qorshe waxaan aaminsanahay oo lagu soo talagalay laga soo shaqeeyey ayuu ahaa waxaan aaminsanahay haddiina laga badin lahaa dee maxaa lalahay khasaaraha iyo iyo dhaawacyada iyo inay halkaas kasii badnaan lahayn aaminsanahay mafahmin haye de de waxaas waxa oo isha gobonnimoa ah maahan waxaa naga de walaalaheen anaga aan ka sugayni maahan waxaan ka fulinayni maahan waa ogeeday maxaa lalahaa isheeg eh, markii oo koonfur galbeed finalka lagu qabanayo eh, waa ogeeday sida quruxda banaa uan soo dhaweynay walaalaheena buruun faa saarnay si qurux badana u casuulinay Eh, ii sheeg ciyaartooda dhalinyarta iyo koonfur galbeed way soo buuxiyeen garoonka si nabad oo faraxsan ay ciyaartooda ku dhammaatay ciyaartooydeena anaga eh, wax dhibaato ma ogeysan waa sanadkii labaad oo anaga saan lagu sameynaayo dhibaatadan iyo iyo maxaalaha iyo diinkan iyo rafaadkan lagu samey waa sanadkii labaad soo anaga soomaalimani miya ah. soo dad walaalo ahena ma aha dadka maxay saan ugu galaya marka ilaa hadda eh, cid si rasmia ah u sheegtay in taageerayaasha galmudug ay weerareen kooxda ee koonfur galbeed ma jirto maxaa cadeen aad ku cadaynaysa adiga maxaa cadeyna maaa calamahooday wateen calanka galmudug wateen eele eele na dhahayeen wayna soo dhex tuureen waaba arkayn maaa cadeyn kalma rabnaa calamahooday gacanta ku sideen imisaa ciyaartooy ee koonfur galbeed ee dhaawac uu soo gaaray lix qof waay hadda laakiin eh, waxaa daran indhaha wax ka gaaray laba laba wiila hadda kastoo naga daran lix waay haye marka ah, maxaa xal ah koonfur galbeed waxay dhahay ciyaartii eh, waa ka baxeynaa muddo saddex maalin ah dibaa loo dhigay sidee hadda wax u socdaan maxaa xal ah oo laga gaara halkaas wallaahi walaalo anaga dee ii sheeg wax oo suurogala ma ahan sanadkii koowaad maaha waa sanadkii labaad sidan laynoo galaayo ma dheelayno mana ciyaari doono mana rabni hadduu ilaahay ka raali noqdo wallaahi waxaan aaminsanahay haddii dee iisheeg madaxdeena iyo iyo iisheeg dadka ugu soo sarayso waxaas laga qanciyo de anagana maba taageeri doono koonfur galbeed mana maxaa lahayshee shacabkeena go-aanaan ka garan hadii haddii sidan oo sida fudud oo lagu xaalsamo oo maxaa ladahay oo lagaga raaligeliyo inaanan ka aqbali doonin hadduu ilaahay karaal noqdo mana ka yeelayno madaxda haddii dhaawacdeena iyo dhibaato laynoo geystay iisheeg wax anaga aan ku qanci karno oo cad la keenin sanad dambe xitaa inaa ciyaari doono marabno saddex maalina dib loo dhigay maxaa ku diidaysaan in xal laga gaaro oo wixii dhacay xaal mas lagu dhameeyo maadaama eh, ilaayo hadda caddeyn rasmi aan lahayn wallaahi xaal de de anaga maogtahay waxaa indhaha ku macalina lahay de wax anaga aragnal unbaa kuu sheegoynaa been kuma sheegoyn wax anaga indhehena ku aragnay unbaa kuu sheegoynaa ma xal kalena ma rabnaba indhehe horta maxaa lahay xal wuxuu imaanaa markii isheeg eh, ilmehena dhaawacyada eh, la geeyey saas loo galay la dhibaateeyey meelnayna lagu sheego caafimaadkooda iyo iisheeg kadib kadib baa wada hadlayna aaamsan ani haddii waxaa saas la yeeli waayan anaga de wadahadal kale iyo iisheeg xaajood kale iyo saddex saddex maalin maane labaatan biri xitaa dii dib loo dhigo marabno anaga mana dheelin kaas wuxuu ahaa cabdiftaax oo ka mid a ah taageerayaasha ee eh, ciyaartoyda kubadda cagta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ka warameeyey dhacdadii shalay waxaana sidaad maqlayseenbu uu sheegay in loola dhaqmay si aanan wanaagsaneyn haddaba eh, ugu dambeyn waxaa arintani ka hadlay eh, taliska ciidamada booliska ee soomaaliya iyagoona sheegay in magaalada tan muqdisho ay tahay magaalo loogu talagalay in cid walba ay soo dhaweyso nabadna ah aana cidno laga yeelin sidoo kale in ay rabshado ay ka geystaan taliyaha ciidamada booliska soomaaliya sulub axmed firin ayaa xalay mar uu ka hadlayay munaasabad uu ku sugnaa waxa uu soo hadal qaaday dhacdadii shalay ciyaartooy ka tirsan ee kuwa kubadda cagta koonfur galbeed lagu waxyeeleeyey waxaana uu sheegay in arrintaasi sidoo kale baaritaan lagu sameyn doono dadka reer muqdisho waxay martigeliyeen ciyaarihii gobollada ooad og tihiin bishan hadda aan ku jirno iyo bishii lasoo dhaafay dhaxdeedii inay ka bilowdeen ciyaarihii gobollada caasimadda inay ka bilowdeen runtii waxaan oga mahad celinayaa soo dhaweyntii iyo u diyaargarowgii ay u diyaar garoobeen inay ciyaarahaas ay martigeliyaan dadka eh, maaragtay caasimaddu ay martigeliso oo gobollada dalka dhammaan intooda badan ay ka soo qayb galeen waxaan rabaa inaan dhaho ciyaartu waxay midaysaa dadka waa sboorti xiisaheedu waxaa weeyaan intaa banooniga ama garoonka inta lagu jiro iyo inta ay madlan tahay ay dhejisan tahay leeya barri meel eh, waxaa wey gobol hebel baa ciyaaraya xamaasadda iyo midnimada dadka soomaaliyeed quluubtooda isu soo jiidaysa waxaan ka codsanayaa dadka reer muqdisho ee gogosha dhigay inay u diyaargaroobaan sidii ay ku hanan lahaayeen dadka soomaaliyeed quluubtooda qolo walba iyo gobol walba oo yimid ciyaar u yimaado ama dadka imaanaya ee ciyaarta u imaanaya ee la socda taageerayaasha u ah ciyaartoydana inay u soo dhoweeyaan sida ugu quruxda badan waxaa la wada soconaa garoonka waxaa isugu taga lixdan kun ilaa iyo sagaashan kun oo qof inta u dhaxaysa waxaa amniga suga ciidamada ammaanka garoonkaas wakti buu leeyahay waktina wuu dhammaadaa waktiga ciyaaruhu ay jiraan ee dadka taageerayaashu ay garoonka ay tegayaan waxaan ka codsanaynaa ciidamada amniga ee shaqada ku jira inay u fududeeyaan inay sugaan amniga inay la shaqeeyaan meelaha sugidda amniga loogu talagalay inay maraan rabshada iyo dhagaxtuurka iyo maaragtay waxa weji xumaynaya caasimadda inay iska ilaaliyaan ma rabno inay caasimaddu ay noqoto meel fooda ma rabno dadka deggan ee u bisil inay cid walba maaragtay ay soo dhoweeyaan in lagu sheekaysto ciyaaruhu markay dhammaadaan meeshu meel ma ahayn ee ciyaaraha laga wareejiyo gobolkan hala geeyiyo in la dhaho ma rabno caasimaddu waxaan rabnaa inay hooyadii ay noqoto la soo dhaweeyo taageerayaashu taageerayaasha kale kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidamada booliska soomaaliya jenaraal sulub axmed firin oo ka hadlayay daacadii shalay ee magaalada tan muqdisho ka dhacday ee lagu waxyeeleeyay qaar ka tirsan taageerayaasha iyo ciyaartooyda ee kubadda cagta ee maamulka koonfur galbeed dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab inaadu wax maqasheen waxaad xodhegeysanaysaan qeybaha hore ee barnaamijka ogaal oo idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idan kaga imaanayo taliska dhexe ee ciidamada mareykanka ayaa sheegay in ay mar kale ay duqeeyeen fariisimo ay kooxda xuutiyiinta ay ku leeyihiin gudaha waddanka yemen waxaana ay sheegeen in ay markan duqeymaha ay geysteen aysan ahayn bartilmaameed cusub balse ay yihiin kuwo daba socda ee eh, duqeymihii ugu dambeeyey ama weeraradii ugu dambeeyey oo ay kooxda xuutiyiintu ay la beegsadeen kol sii horeysay ayaa waxaa jirtay in madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump uu ka digay in xuutiyiintu haddii ay sii wadaan waxa ugu yeeray eh, dhaqamada guracan inay keeni karaan in la bartilmaameedsado goobaha muhiimka ay gudaha yemen ay ku leeyihiin waxaana muuqato in madaxweynaha mareykanka ee haatan jo baiden uu tallaabooyinkaasi qaaday uu si gaarana ah u bartilmaameedsaday xarumo eh, amaba xarumaha eh, raadarada ee xuutiyiinta kaas oo gudaha wadanka yemenna ku yaala waxaana biden uu sheegay in bartalameedyadii ugu dambeeyey weeraradii ay ku qaadeen ay yihiin kuwa ay ku guuleysteen mareykanka ayaa waxaana eh, arintani ay ka dhigan tahay in uu sii xoojinayo duqeymaha ka dhanka ah kooxda xuutiyiinta kadib todobaadyo ay soconayeen eh, ismaandhaaf xoogan oo u dhexeeyay mareykanka iyo sidoo kale kooxda xuutiyiinta oo inta badan u diiday maraakiibta caalamiga ah in ay maraan biyaha badda cas gaar ahaana kuwa aadaya dhanka israel taas oo mareykanku uu si adag uga soo horjeestay warbaahinada kale ah c n n iyo reuters ayaa waxa ay soo xigteen mas-uuliyiin mareykan ah oo aysan magacooda aysan sheegin kuwaas oo ay kasoo xigteen in ay doonayaan in duqeymaha xuutiyiintu ay ku hayaan ay sii kordhiyaan waxaana arintan ay ku soo aadeysaa xili kooxda xoutiyiintu dhankooda gaar ahaana t v-ga ay leeyihiin ee al masira la yiraahdo ee laga sii daayay in iyagana dhankooda ay weeraro ay qaadayaan oo ay argudasho ay sameynayaan dhanka kale afhayeenka aqalka cad waa afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad john kirby ninka loogu magacaabo ayaa isagana la filayaa inuu warbaahinta la hadlo weliba isagoo saaran mid ka a ah diyaaradaha dagaalka ee dowladda mareykanka waxaana arrintaasi ay noqon doontaa mid uu fariin ugu dirayo kooxda xuutiyiinta oo ah in uu bilowday dagaal u dhexeeya mareykanka iyo xuutiyiinta waxa uu yidhi waxaana la siiyey aragti ku saabsan waxaa eh, haatan dhici kara waxaan dooneynaa in aan sii wadno ama sii xoojino dadaalada aan dooneyno inaan uga hortagno kooxda xuutiyiinta ayuu yidhi waxaa sidoo kale jirta in duqeymaha cirka ah ee dowladda mareykanka ay sameysay ama ay u geysatay kooxda xuutiyiinta in aysan ku ekaan doonin yeman oo kaliya balse uu noqon doono mid gobolka idil saameeya gaar ahaana adeegsiga biyaha badda cas ayay si gaara ah arrintaasi ay u saameyn doontaa maadaama kooxda xuutiyiinta iyadana dhankeeda la filayay in ay tallaabooyin horle ay qaado waxaa sidoo kale jirta in arrintani walaac badan ay ku abuureyso wadamo badan oo ku tiirsan ama marin muhiim ay u yihiin meelo badan oo ay kooxda xuutiyiintu ay duqeyn karaan ama ay gaari karaan waxaana sidoo kale arrintani ay u muuqataa mid sii xoojinaysa dagaalka khaze ka soconaya halkaas oo uu mareykanku uu ka taageero israel hadii uu xoutiyiinta ula dagaalamana waxa ay ka dhigan tahay in arintu ay sii baahayso oo gaar ahaana gobolka khaliijka meelo badan oo ka ah ay saameyn adag arintaasi ay ku keeni karto waxaa dhanka kale iyadoo sidaasi ay jirto taagan dooda kale ah in ay maxkamadda cadaaladda dunida i c j laga sugayo ama laga dhursugayo dacwad ay u gudbisay wadanka koonfur afrika inay jawaab ka keento intaan dacwadaas aadin sidoo kale waxaa jirta in maraykanku cabsi xoogan uu ka qabo in dagaalka khazo ka soconaya uu sii baaho maadaama kooxda kale ee xisbullah la yiraahdo fadhigeedu uu yahay wadankaasi lubnaanna iyadana dhawaantan ay jirtay in israel ay duqeymo ka geysatay gudaha waa lubnaan gaar ahaana magaalada caasimada ah ee beyruud halkaas oo lagu dilay hogaamiye sare oo ka tirsanaa kooxda xamaas waxaana u muuqanaysaa in kooxda xamaas garab xoogan ay ka keli doonto xisbullah iyo sidoo kale xuutiyiinta oo mareykanku uu dagaalku kusii baahi doono waana waxyaabahu mareykanku eh, markii horeba uusan jecleen inuu dagaalku uu sii baaho uu gobolka idil uu ku faafo maxkamadda cadaalada dunida i c j waxay dhageysatay dacwad ay soo gudbisay wadanka koonfur afrika taas oo lidku ku ahayd eh, xasuuqa ay yuhuuddu ay u geysanayaan dadka falastiiniinta ah ee waxaana waxba galabsanin laba maalin ayay dacwadaasi soconaysay waxaana dhageystay qareenada maxkamadda cadaaladda dunida i c j waa maxkamadda dembiyada adduunka aan iraahdo oo kuwaas oo haatan laga filayo in dhankooda ay ka soo saaraan go-aan cad oo arrintaasi ku saabsan waxaa jirta in dembiyo dagaal lagu soo eedeeyey israa'el iyo sidoo kale in xasuuq bini-aadnimo ay ka geysatay magaalada khaza oo falastiiniyiin badan oon waxba galabsanin ee halkaasi ay ku dileen waxaana arrintaasi ay tahay mid dembi dagaal ah sidoo kalena ka hor imaaneyso shuruucda caalamiga ah haatan qareenada i c j ayaa iyaga laga filayaa in ay go-aan ay soo saaraan maadaama ay dhegeysteen dacwaddii ay soo gudbisay koonfur afrika waxaana koonfur afrika si weyn loogu ammaanay arrinta la xiriirta in ay isxilqaantay oo ay israa'iil ay dacwad ka gudbisay taas oo ay ku dhici waayeen in ka badan konton dowladood oo islaam ah oo aanan jirin in ay qaadeen tallaabo la mid a ah midda ay qaaday koonfur afrika koonfur africa goorsii horreysayba markii uu sare u kacay dagaalka ka soconaya khaza horaantii bishii oktoobarba waxa ay la soo baxeen safiirkooda u joogay thalaaviif iyagoo sheegay in arintaasi ay ka dhigan tahay in ay kasoo horjeedaan dhibaatada iyo xasuuqa ay yuhuudi ay u geysanayaan dadka aanan waxba galabsanin ee falastiiniyiinta ah ee khaza lagu gumaadayo wasiirka cadaaladda ee koonfur afrika oo dacwadaas tiimka ama kooxda koonfur afrika ka socotay hogaaminayay waxa uu sheegay ama maxkamadda uu ka horsheegay in eh, madaxweynahoodii hore ee nelson mandela uu kula dardaarmay in aysan dadka koonfur afrika aysan noqon doonin dad xor ah tani inta ay xornimo ay ka helayaan dadka falastiiniyiinta ah ama inta dadka falastiiniyiinta ahba ay israel ay gumaadeyso in iyagana aysan xoriyad dhammaystiran aysan heli doonin dacwaddan ay soo gudbiyeen ee eh, kooxda ka socotay waddanka koonfur afrika ee sharci sharciyaqaanada ah waxa ay tilmaamaysay ama ay aada u muujinaysay gaboodfallada iyo tacadiyada ay yuhuudda ay kula kaceen dadka falastiiniyiinta ah iyagoona soo bandhigay cadeemo badan oo shaashadaha eh, maxkamadda iyo banaankeedaba laga daawanayay waxaana ay kasoo bilaabeen wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar xasuuqa ay u geysteen dadka falastiiniyiinta ah oo in ka badan saddex iyo labaatan kun oo ruux la diiwaan geliyey inay geeriyoodeen tan iyo waqtigaasi sidoo kale waxaa jira in dadka dhintay ay yihiin kuwa u badan haween iyo caruur oo intooda badan ay yihiin haween iyo caruur taasina ay tahay mid lid ku ah shuruucda caalamiga ah waxaa sidoo kale ay sheegeen in dad eh, israa'iiliyiin ah oo horey xilal kala duwan uga soo qabtay israel in ay dhankooda ay ku andacoonayaan oo ay ku faanayaan dilka iyo leynta dadka martida ah ee falastiiniyiinta waxaana marka la eego dacwadaha loo gudbiyey maxkamadda i c j ay yihiin kuwo waqti xaadirkanba ka fakaraya oo go-aan ka soo saaraya iyadana la ogeen go-aanka ay soo saari doonaan sida uu noqon doono iyo habka u saameyn doono israa'iil inkastoo israa'iil ay cambaareysay maxkamadda dacwadda ay u gudbisay koonfur afrika mareykanka ayaa sidoo kale cambaareeyay oo ku tilmaamay koonfur afrika inay tahay mid taageero u muujinaysa kooxda xamaas wararkii ugu dambeeyay khaza haddii aan eegnana saddex ka mid ah ee dadka falastiiniyiinta ah gaar ahaana saddex ruux oo dhalinyaro ah ayaa toogasho lagu dilay meel aanan sidaas uga fogeen dhal waa deegaamada ay sida sharci darrada ah ay ku degan yihiin israa'iiliyiinta ee daanta galbeed waxaa sidoo kale jira in golaha ammaanka ee qaramada midoobey ninka u qaabilsan dhanka arrimaha bini-aadinimada martin griffis uu isagana dhankiisa uu sheegay in hogaamiyaasha israel ay xaaladu ay sii adkeynayaan oo ay ku qasbayaan dadka falastiiniyiinta inay ka barakacaan marinka khaza warbaahinta khazana sidoo kale waxay warinaysaa in shidaalku gabaabsi uu yahay oo cisbitaalka ugu weyn ee al aqsa la yirahdo ee halkaasi ku yaalana uu dhici karto in uu saacadaha soo aadan uu shaqada uu joojiyo taasina ay keeni karto in dad badan oo bukaana oo halkaasi ku sugan oo waqti xaadirkanba xaalad adag ay ku haysato ay dhici karto in shidaal la ay u geeriyoodaan maadaama ay arintaasi ay keenayso in gabi ahaanba ay joogsato shaqadii ka soconaysay cisbitaalka ugu weyn ee magaalada khaza ku yaalo ee al aqsa la yiraahdo warniyow waan yaabanahaye adduunkan cadaalad iyo damiir ka dhammaaday aniyo maxaa aragtay dadka reer falastiin ee dalkoodii la haysto ee dibaabaadka iyo dayaaradaha lagu garaacayo ee haddana layska daawanaya maxay tahay yaa goorma cadaalad u dambaysa ayagaa gardaranaaba la sii leeyahy saaxiib israa'iil waa gardarro garab og waa runa dunida muslimka maxaa ku dhacay goor maa la kala dilo dunida islaamka oo carabtiina maxaa ku dhacay carabu ciidan kale ma lahayn carabkiina waa laga gooyey maray noqotoba dadka dhulkoodii la haysto ee dhagaxa tuuraaya ee dabaabaadka ee diyaaradaha lagu garaacaayo way guulaysan doonaan barnaamijka ogaalo idaacadda kulmi magalada muqdisho idin kaga imaanayay aad la socotaan markan dhankii xubna ayaan aadayna waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhig warbaahinta bulshada kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatanka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhegaysataan wadajir xubinta waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed nuur waayahay ister waxaanu ku bilaabaynaa hadaleynta afar labaatanka saac ee aadka loo hadalhayay haddii aynu ku bilaabnana tartanka maamul goboleedyadaha iyo weliba gobolka banaadir ayaa weli meel xiise badan maraya markaynu eegno kulankii xiisaha badnaa u dhexeeyay koonfur galbeed soomaaliya weliba maamulka galmudug ciyaartoydiisa waxay ahayd kulan xiiso badan oo dabcan guud ahaan baraha bulshada wada qabsaday kulanka haddii aan usoo laabanno saddex gool ayaa lagu garaacay xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya koonfur galbeed soomaaliya weli fursad ayay haystaan oo ay wareega sumafiinaalka tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir ay qeyb uga noqon karayaan ciyaartu saddex gool iyo waxba ayay ku dhamaatay waxay ahayd ciyaar aadaad xiiso badan Eh, markaynu eegno eh, dabcan ciyaaryahaanka aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo diini maxamed daahir ayaa wacdalo sameeyey isagoo dabcan ka horna sidiisa hadhaliyey markaynu eegno kulankaasi wuxuu sameeyey hal gool caawin hal gool dhalin ayuu sameeyey marka sidoo kaleeto ciyaaryahanka lagu magacaabo ashraf eh, daahir maxamed isagana goolka saddexaad isagayaa dhaliyey marka waxa uu kulan xiise badan laakiin kulanka markii uu soo dhammaaday Eh, laakiin markii kulanka uu soo dhammaaday ciyaartooyda maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa jidka loo galay oo sida baraha bulshada inta badan lagu daawacay gaari ay saarnaayeen ciyaartooyda xulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa la weeraray waxaana jiray eh, khasaare dhaawacyo soo gaaray qaar ka mida ah ciyaartooyda kuwa ugu muhiimsan ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kaleetna waxaa la burburiyey eh, muyaaradaha baski ay saarnaayeen sidoo kaleetna waxaa la dareemayey oo baraha bulshada lagu daawacayay sawiro laga soo qaaday ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya oo dhaawacyo daran soo gaaray sidoo kaleeto macalin mayma oo ah maamulka tababaraha maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxa uu sheegay inay aad ugu xun yihiin in jidka loo galo e, ciyaartoyda maamulka koonfur galbeed soomaaliya marka arrintaasina aad loo hadalhayay laakiin durba e, waxaa dabcan la wareystay macalinka xulka maamulka galmudug axmed taliil waxa uu sheegay in aysan macquul ahayn xul guuleystay inay markaasi dabcan weeraraan ciyaartooyda ay ka guuleyseen marka wuxuu shaca ka qaaday in ciyaartooyda dabcan kuwa weerare aysan ahayn kuwa maamulka galmudug ah. marka arrintaasnaga jirtay sidoo kaleetana markaynu eegnana war ka soo baxay xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa waxaa lagu sheecayay in saddex maalin dib loo dhigay tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir kulanka ugu soo horeeyana maalin talaada la ciyaari doono kulankaasina uu dhexmari doono xulka ee gobolka banaadir sidoo kaleetana xulka maamulka jubbaland kulankaasi maalin talaada ayaa la ciyaari doonaa marka jadwalkii ayaana isbashaaday marka lagu sameyn doona ayaa laleeyahay war ka soo baxay xiriirka kubadda cagta soomaaliya marka markanu eegno hadda galmudug ayaa hogaaminaya kala sareynta tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir todoba dhibcood ay leeyihiin banaadir lix dhibcood ay leeyihiin hirshabelle afar dhibcood jubbalandna saddex dhibcood ay leedahay halka koonfur galbeed soomaaliyana saddex dhibcood ay leedahay hadaleynta ayaa intaan kusoo gabagabeynanaya dhegeystayaal markaan dhankii qormooyinka aad tahay cabdirashiidoo qormada ugu horeysa dhankeyga waxay ku bilaabanaysaa marnabaha ka quusan waxa aad si dhab ah u rabto way adag tahay in lagu sugo laakiin waxaa kasii daran inaad ka shalayso goortii aad qof necbaysato wax kastoo ay sameeyaan waxay noqonayaan kuwo kaa xanaajiya haddaba gelin niyadaada wax naceeb ah argoosiga ugu wanaagsan waa inaad hore u socotaa afiso iskana iloodo kuna dadaasho inaad guulaysato marnaba hasiina qof qanaacada ah inay ku daawadaan adigoo dhibaatoonaya boqolkiiba siddeetan dadka way iska aamusaan xitaa kolkii ay rabaan in ay wax yiraahdaan si ay uga fogaadaan muran qof ay danaynayaan marnaba aad ha ugu xirnaan qof haddii aysan iyagu sidaa oo kale dareemaynin sababtoo ah jeceyl hal dhinac ah maska ahaan ayuu ku baabi'in karaa qormadan waxaynu kusoo xignay qof baraha bulshada ku soo gala faarax beeldaaje waaya ister eh, qormada ugu dambeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay si tan eh, faa-iidooyinka ay leedahay wax aqrinta waa aqrinta faa'iidooyinka uu leeyahy waxaa ka mid ah inaad ogaato ama barato wax aanad hore u ogeen aqoonta lagu sheegayo waxaa ka mid ah inaad wax badan aqriso sidoo kaleet waxaa leeyahay maskaxda ayaa ku weynaanaysa ama maskaxda ayaa ku ballaaranaysa mar walbo maskaxdaada haddii boqolkiiba labaatan ay tahay boqolkiiba boqol ay ku noqon doontaa haddii mar walba aad wax aqriso sidoo kaleeto waxaad noqonaysaa qof ilbaxa dhaqa wanaagsan leh maadaama uu aqrisku u yahay wax wanaagsan haddaad wax fiican mar walba aad akhrisataa maskaxdaada way ku weynaanaysa sidoo kale waxaad noqonaysaa qof ilbax leh dhaqankiisana wuu wanaagsan yahay sidoo kaleeto fahankaaga oo badanaya waxaan laga yaabaa in aad akhrido buug ama muuqaal uu qoray caalim dhaqtar waaye arag hore ama qof kaleeto oo mas-uul ah markaad aqrisato wax badan ayaa buuggaasi aad ka ogaanaysaa waxaad noqonaysaa qof maskaxdiisa ay aadad u furan tahay sidoo kaleet waxaa leeyahay akhrisku waxa uu kuu horseedaa inaad guulaysato mar walba aad wax akhrisataa waxaad ka fiican tahay qofkan wax akhrisan ayuu qoraaga qormadan kusoo gabagabeeyey waxaanu kasoo haganay qobaraha bulshada kusoo gala maxamed abshir guud ahaan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada intaas aynu kusoo gebagabeynayna dhegeystayaal dhegeysateen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye warka ka imaanaya deegaano hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexena ka tirsan ayaa waxaay sheegayaan in halkaasi uu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka iyadoona dad badan ay cudurkaasi ay u geeriyoodeen wararku waxay sheegayaan in ka badan labaatan ruux uu soo ritay cudurkaasi shuban biyoodka dadkaasi qaarkoodna ay xanuunka ay u geeriyoodeen kuwo kalena ay la ildaran yihiin wasiir xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka hirshabelle ayaa warbaahinta uga warbixiyey dhacdadan musiibadaas ay ka jirto degmada mahadacay gudaha degaalada ismaajasiiro kuwa lamidka ah sida shacan diinlaawe ku geeli lahay eeji musiibadaas oo ah mid caafimaad xogaha aan helayno Ehm, oo aan maamulada ka jiray tuulooyinkaasi aan kala hadalnay waxay noo sheegeen tuulada eji ehm, in sagaal iyo toban ruux ay ku dhimatay subanshukiyoodkaas eh, afar labaatanka saac ee hadda aan soo dhaafnay ehm, lix iyo toban waa caruur saddexna waa dad da-ah in badanna way u jiifaan eh, eh, cudurkaasi subanbiyoodka ah oo masiibada ah greenland sidoo kale waxaa naloo sheegayaa laba ruux inay ku geeriyood shuubiyoodkaas oo caruura kuwo kalena ay u liitaan shaana sidoo kale dhibaato ayaa ka jirto dhibka ugu badan waxa waaye meelihii caafimaadkii ma gaari karaan hayadihii caafimaadkii marka laga reebo shaan biyo ayaa go-doomiyey marka waxaan leeyahay arrintaas waxay u baahan tahay waa masiibo guurmaday u baahan tahay in lala gaaro wixii lala gaari karo laga soo qaado ayay u baahan tahay waxaan u baaqayaa dhammaan maamulada eh, una mahad celinayaa maamulka mahadaay midka jalooqsi iyo xelbaraf saddexdaas maamul gacan ayay ka geysanayaan waxaana ka dalbaynaa inay gacan ka geystaan sida xelbaraf gacan ayay bilaabeen saaka iyo gaarsiiyeen jalooqsi dadka la geeyey qaar ayaa ku soo dhintay degmada mahadaay waxay diyaar u tahay inay gacan ka siiso caafimaad eh, caawinti laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay dadku say ku soo gaari karaan deegaanadaas ay noqoleen jallaqsi ama mahadaay waxaan la xiriirnay eh, qolada caafimaadki waxay noo sheegeen inay diyaar u yihiin balse ay tegi karin deegaanka dhibaatada jirtaa waxaa ah eh, doontii lagu keenaya dhaqaalo badan ayay u baahan tahay qofka caafimaad darro la jiifana dhaqaalo ma haysta marka waxaan maamulladana ka codsanaynaa inay ka saacidaan xagga doomanka maamulka gobolka kan degmada stateka inta waxaan ugu baaqaynaa masiibada sabca ka jirto in gacan loo wada geysto dadka eh, eh, eh, maalqabeennada ah ama jaalidaha waxaan ugu baaqaynaa deegaanadaas masiibada ka jirto inay gacan ka geystaan sidii lagu soo daabuli lahaa goobaha caafimaadka lagu gey lahaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay ilaaha caafiyo dadkaasi masiibo caafimaad ayaana ka jiro deg degna gurmad ha lagu gaarsiiyo aada umaasanta kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle bashiir qaasim daqare oo ka warbixinayay dad ay waa dad uu saameeyey cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay deegaano hoostaga degmada maaday ee gobolka shabeellada dhexe kaas oo uu qaarkood kusoo rogay xayiraado waxaana sidoo kale washington iyo beijin ay isku khilaafsan yihiin taageerada mareykanku uu siinayo taiwan halka sidoo kale shiinahana ama dowladda beijin ay u aragto in taiwan ay tahay qayb ka mid ah dhulkeeda doorashadan ka bilaabatay maanta taiwan waxaa la filayaa inay kasoo baxdo eh, natiijo taasoo uusan shiinuhu uusan ku farxi doonin maadaama hogaamiyaasha ugu cadcad doorashadaas ay yihiin kuwa kasoo horjeeda shiinaha sidoo kalena u ololeynaya madax banaanida iyo gooni isku taagga taiwan saacaddu waa kuwii tobankii barqnimo aan dib idiin xasuusiyo markan qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira dowladda mareykanka ayaa sheegtay in ay soo dhoweyneyso kulanka lagu wado in madaxda urur goboleedka igad ay siddeed iyo tobanka bishaan ay iskugu yimaadaan waddanka uganda kaas oo looga hadli doono xiisada u dhexeysa amaba ee eh, damaca etoobiya ay ku doonayso qayb ka mid ah badda iyo bariga soomaaliya qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska arrimaha afrika ee waaxda arrimaha dibadda ee dowladda mareykanka laguna baahiyey barta ekis horan loogu aqoon jira twitter ayaa waxaa lagu xaqiijiyey in maraykanku uu taageersan yahay kulankaasi sidoo kalena uu soo dhoweynayo ama mar kasta uu isagu uu qabo madax bannaanida soomaaliya inay tahay mid lama taabtaan ah qoraalka waxaa lagu yidhi waxaan soo dhoweynaynaa shirka shir madaxeedka igad ee siddeed iyo tobanka janaayo looga hadlayo xiisadda u dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya iyo xaaladda suudaan mareykanka waxa uu taageerayaa madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya waxaana sidoo kale uu ku baaqayaa in guddoomiyaha guddiga midooda afrika ee iyo sidoo kale madaxda kale ee urur goboleedka igad iyo kuwa midowga afrikaba in ay arrintaasi ay go-aan midaysan ay ka qaataan oo ay taageerayaan ayaa lagu yidhi madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geel oo ah guddoomiyaha xilligan ee urgoboleedka igad ayaana ku baaqay shirkan kaas oo lagu tilmaamay inuu yahay mid aanan caadi ahayn laguna soo saari doono go'aamo lid ku ah damaca etoobiya ee badda soomaaliya waxaa la shaaciyey eh, liiska muwaadiniintii dhowaantan eh, u gacan gala al-shabaab kadib markii diyaarad ay saarnaayeen ay ku degtay ama ay ku ciladooday qaybo ka mid ah dhulka ay al-shabaab ay maamulaan waxaana la sheegay muwaadiniintaasi oo lix ahaa lana socday mid ka mid a ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikobterka loo yaqaano ee qaramada midoobe in ay kasoo kala jeedeen eh, wadamada ee ukrain masar uganda iyo sidoo kale soomaaliya saddex ka mid ah ayaa la sheegay in waddanka ukrain ay u dhasheen shaqaalahaasi halka mid kalena uu u dhashay waddanka masar mid ugandha u dhashay iyo sidoo kale mid soomaali ah ayaa la sheegay inay ahaayeen lixda shaqaalaha ah ee u gacan galay dagaalamayaasha al-shabaab ciyaartooyda eh, waa maamulka iyo sidoo kale ciyaartooyda koonfur galbeed eh, ayaa waxa ay si adag uga hadleen dhacdadii shalay lagu waxyeeliyey qaar ka tirsan taageerayaasha iyo ciyaartooyda kubadda eh, cagta ee koonfur galbeed waxaana sidoo kale jirta in wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha koonfur galbeed ay sheegtay in gebi ahaanba ay iskaga baxeen ciyaarihii ka soconayay magaalada tan muqdisho ee u dhexeeyey ciyaartooyda maamul goboleeda dalka ka jira iyo sidoo kale gobolka banaadir waxaana ciyaartii shalay dhex martay galmudug iyo sidoo kale banaadir aan idhaahday galmudug iyo sidoo kale koonfur galbeed ay ku soo gabagabooday saddex iyo ebar oo guusha ay ku raacday galmudug balse marka ciyaartaasi soo dhammaatay kadib ayaa waxaa waxyeelo loo geystay qaar ka mid ah ciyaartooyda kubadda cagta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyadoona la sheegay in ilaa iyo lix ka mid mida ah ciyaartooydaasi dhaawacyo loo geystay kadib markii ay qaar ka tirsan taageerayaal ay tuuriyayeen gaari ay la socdeen waxaana ay sheegeen maamulka sare ee ciyaartooyda maamulka koonfur galbeed in amnigooda la sugi waayo sidaas darteedna aysan dib dambe uga qaybgeli doonin ciyaaraha gobolka banaadir ka dhacaya oo ay doonayaan in lagu qabto gobolada kale ee dalka waa haddii ay yidhaahdeen haddii la doonayo in aan ciyaarahaasi ka soo qayb galno maxkamadda cadaaladda dunida ee i c j na waxaa laga dhursugayaa inay go'aan ka gaarto dacwaddii ay koonfurog afrika ee u gudbisay taasoo la xiriirtay xasuuqa ay yuhuuddu ay u geysteen dadka falastiiniyiinta ah wixii ka dambeeyey horaantii bishii oktoobar israa'il ayaa sare u qaaday dhibaatada ay u geysanayso amaba xasuuqa ay ku hayso dadka falastiiniinta ah ee ku dhaqan magaalada khaza iyadoona tan iyo wakhtigaasi dad ku dhow shan oo ruux loo diiwaangeliyey in ay geeriyoodeen halka in ku dhow toddobaatan kun oo kalena la sheegay in ay ku dhaawacmeen dadka dhintay badankood waa haween iyo caruur waxaana dowladda koonfur afrika ay maxkamadda cadaaladda dunida i c j ay u gudbisay dacwadda ka dhanka ah xasuuqa iyo waxa lagu yidhi sirsifaynta oo israa'il ay ka geysanayso dhulka falastiiniyiinta ah waxaana dacwadaasi si adag u cambaareeyey israa'il iyo sidoo kale dawladda maraykanka balse maxkamadda cadaaladda dunida ayaa qareenadeeda iyo xerbegtadeedaba waxay haatan u fadhiyaan sidii ay go'aan uga gaari lahayn arrintaasi waxaana dunidu oo idil ay ka rusugaysaa go'aanka ay maxkamaddu arrintaasi ay ka gaari doonto shiinahana waxa uu si adag uga soo horjeedaa doorasho ka bilaabatay taiwan taas oo la sheegay in hogaamiyaasha ku tartamaya ay yihiin kuwo si adag uga soo horjeeda in shiinuhu ama taiwan ay u aragto in shiinaha ay qayb kasi ahaato inkastoo beijing iyadu ay u aragto in taiwan ay tahay dhul ka mid ah shiinaha waxaana sidoo kale jirta in arrintani ay keentay in xiisad ay dhex marto maraykanka iyo shiinaha oo maraykanka uu taageero xoogan uu siiyey taiwan sidoo kalena hub uu ka iibiyey waxaana beijing dhowaantan ay xayiraado ay ku soo rogtay shirkado maraykanka laga leeyahay oo la sheegay in ay hub ay ka iibiyeen taiwan waxaana laga dhursugayaa natiijada ka soo bixi doonto ee doorashada ka bilaabatay taiwan taasoo aysan noqon doonin mid uu shiinuhu uu ku farxo kuwaas oo qodobada uga weyn ee ogaal ku jira barqanimadan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ee nagala socotaan barnaamijka ogaalna waa dhegeysanaysaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay halka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe ah federaal adeeray qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay aryadhaha kale maane waa banaanbixi banaanbixi badayna la dhiibay bulsho ka carootay ka banaanbaxeen war cabdulow banaanbaxa waxa laga qaaday dunida baaqaan u diray haddaanay jawaab ka bixin bilaaw waha dhiigaliyo baba iyo wax colaad baraka maleeya joogtaa sheekada baddeenakii baabkiisa soo galo banduuqaan u qaadahaynaa baastamir amalan ku bajaheena oo hadda cabdalla ma laga soo baxay dhaxal waaye dhulka hooyo dheefta waadankeen dhiig baan u soo hurnay dharaar iyo haween dheedheel lagumu heley wadankeen dhoorsanay wadankeen dhoorsanay war cabdalla ciyaar maano waa maqlaysiin waa geesi wadani ah dheere xaaji dheere faraciisiiuna ka soo jeedaa ayahee waa ilmihees way ilmiyaadna leedahay wargeega dadka binaan baayan heeso iyo gaadeen waliba ku mid waan dagaalamaynaae eh, eh. waan dagaalamaynaa dumarka iyo raggeenaba ina soo dareersha warmadeeyo banaanbaxa muqdishoha ku meeraysane eh. baydhabo maxaa looga banaanbixi waaya aryaa itoobiya dhabbadday qaadata la leeyaha fafadhiya maasaa banaanbixi kara war aaneel walnimo oo shiidiin la jara looda ka muqudhoow maxaad u banaanbixi weysae warmaday ubow ama khatar ku jidhaa warmaday maxaa idinku dhijiyay hal maamul goboleedoo banaanbax ka dhacay ma jireen yaa minaysaasaa gobolka banaadir xaa ka nagnagsiihaaya war somalilan degmahan banaanbax ka dhacuno ma jirto somalilan waa qaran iskii u taagane maamul goboladiina ka mid maaha buntland markii badala dhiibi hayey hadda doorashay ku mashquulsanayd war alaa kulli xaal cid ka hadashay iyo cid ka aamustayba saylac waa dalkeennii soomaalidu dhammaan surinkay lahayd iyo sabaadoodii weeyaan waar maxaa deen iga khusaya waa somalilaani oba hadda dhulkii soomaaliyeed soo ma ahan war waxaad ka tagtay waa soof wareerte sabool baahanow joog war banaanbaha wali kale lika heesaye sareeda sida hadday ku waarto haddii sila iyo dhibgaaro samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baa leh aryaadhaha waa waahe isnaqaanahe waxaan dhihi lahay labadeenna labadeenna labadeenna seefood waa tii saawir noqotaa nawal etoobiya uma socotaane somalilan ba u murmalisoonaysaane soo soco siraaday sidaadoo kale la waaye warbowa taarikhda waxaa la ogaaday dul gumaysigu marka koomaad waxuu ku soo galaa ma jidho markase wax ku yimaadaa isagoo dad heshiis la galay oo si tartiiba ah u soconahaya sababtoo a ah mar kasta iyo dhuudhuub ku soo galaa shakhsiyaad ummadda deegaanka kamid mid ahonu soo dhex maraa goortuu cagaha soo dhigana waa ku ballaadhaa kadibna ummaddaa dhasheedu waxay dhaxlaan inay dhagaxa tuuraaniin marka waaqlow dhulka ayaan bele loo gacangelin wanaaga gooja cadda ka baxdaa balaayada ugu kalifaaye war soomaalida khilaaf iyo dagaal iyo waxaan macno lahayn inay ku mashquulsanaato waa lagu yaqaane laakiin colaadda dhexdooda ah inay sababto inay wadanka calanka shisheeye u gacangeliyeen taariikh lagu yaqaanay maahan walbawamislow soomaalidu waa dad siman sokeeyiya waa xigaal saaxiib iyo waa walaal waxba iskuma sagane siyaasaa kala qoqobay waan waayahe ma soomaaliya abbow ahayn war kalemaanay war ma haysaane jabhadda orommada ee la dagaalanta maamulka abiy axmed oo magaceeda loo soo gaabiyo oola waxay yidhahdeen soomaaliya waxaan u naqaanaa dal madax bannaan in lagu xadgudbaana sax maahan abiy axmedna dulmiga soomaaliya u geeyey waa kan uu etoobiya ku wado waddankeennu kala qaybshay soomaaliyana inuu kala qaybiyuu rabaa marka hadda abi axmed waa fidno geeska afrika soo korortay dheheen warbaba waa runtooda tigre iyo amxaara iyo oromo dabka ma kala qaataanin oo hadda abiy axmed ma rafadaa ma haystaane abiy axmed jabhadda abxaarad waxay ka qabsadeen ayroboorka caasimadda gobolka amxaarada ee goonar waana halkii meel uga duuri jiray tigreega waar walloweynay abi axmed garan maysiin amxaaradu abtiyaal bay u yihiin war ma haystaane ninka bii wuxuu yidhi maxaa muuse lagu eedayaa oromo soo maahan warbow muuse oromo mahe waa u ducayeen waxayna dhaheen laftinaga dhulkinaga cirkinaga badinaga kursinaga docole oo saange ebadke ma maqlin oo habartee iyo dhashintaan noo lahay waar hanugu buuqin ordoo xaafadiinni qabo aryaadhaha idinkoon daalin horaha waxaa loo yidhi ii banay banay mahaaye ay ka bilaaba taabalaayo ii banay banay mahaaye ay ka bilaaba taabalaayo muga hadda ii dhaaf baddaan iyo dhaafi maayo may ka bilaaba rabtaa war bilaayada lankiifadaw boodkaa gornyo isee waleeri bilaayo ku haasataa la yidhi abbo abbo malowbaho war madaxweyne xasan muqdisho oo damaca etoobiya ka hadlayay wuxuu yidhi nin hadda ka geel laga dhacay kadibna waa qayla dhaamiyo yaa tolahay buu yidhi ninkii ugu horreeyaa wuxuu yidhi war maxaa kugu dhacay markaas buu wuxuu yidhi geelii baa layga dhacay ninkuna hadda iskuma toosnayn oo si xunay maradu ugu duubsanayd ninkiiyuu arkay ninka marada jiidaya baa wuxuu ku yidhi geela lagaama dhacayna guntigaagaa laga arkay marka hadda soomaalida baddeeda in la hawaysto tafaraaruqeeda iyo kala qaybsanaanteedaa laga arkay runtawalankiiliislikargo uliisligaade horaa waxaa loo yidhi hungurweynaa malaaya sabab uu dhacay war waxaa kaloo hore loo yidhi waa rabaaroobaa lagu waayey war waxaa kaloo hore loo yidhi waxay boodboodo oy burar fuusho waa beenteede bawdkama dhaafto aryaadaha etoobiya soomaalida wax badanay soo damacda soomaaliyana waa ku midowda oo xabad kama qaado sababto ah waa tii hore loo yidhi eedaadka soo mara doqonbaa ilaawde war kalamaanay war maysaan eeg wantimir wuxuu yidhi baraawiya bakool iyo jigjiga bacadka xiindheere badda saylax boosaaso iyo booska xamarweyne boorame hargaysiyo barbarabari nugaal oo dhan burca iyo bannaankii wajeer adiga oo buuxa in bannaanbax lagu baaqo ood boorar kor u taagto ood banaadir joogtana abii kaaga baqi maayo warbow soomalidu sootii ohan jidhay rabbi ka cabsaya rag iska dhici meel ma wada gasho saa wax u wadaanin marka adoo bilaay bilaaya rabtaa kow dheh bannaankiis maroo maradiis geed madaaro warabwan timirmalaha wuxuu rabaa in qori lala boodee bannaanbaxa silmiga ahi waa dastuuri dadku ay ku muujiyaan shucuurtooda hayo anugu bislow silmigan ad sheegaysa ma aqaane bannaan baaxaanu waa baado labaajihaayo baylahadeed bannaan baaxaanu waa baado labaajihaayo baylahadeed arhooy cabdulo baddaan kacsan oo daweesku jirta ninkii malaay kala soo baxan gees u kasaa'ani war cabdallow joog baliyaan adiga etoobiya ku maqline bislo ama bikaseesid baad ruux gooyo rabbi waaye ragfacee karoori maayo ruux gooyo rabbi waaye ragfacee karoori maayo aniga waxaa kalon kaa maqli jiray abkaydo lidilow dad nool maas u daahaa war haddumay marohe abdalle shubaaka fuulow idaymow haddaa bannaan soo baxaye shubaaka fuulow idaymow waaryaana wallaweyne shubaaka kaashallolow miyaa bad ku difaaci rabtaan warbow waaqlow badda ma dhiibi kadhin cid isku day kadhaana ma jidho cid dhiibi kadhaana ma jidho cid qaadan kadhaana ma jidho waar bashiira wax isweydii ma xumee laascaanood maxaa iskugu disheen ile maba joognee warbow madaxweyne dani aqlabiyad baa lagu doortay hadda cid ka hadli kadhaana ma jidho hor sida deni in loo soo celiye hadduu rabo dekadii hobyo ma dhisay aryaadhaha dayuura de ku degta xiin dheere agtiisa waxay siday ma la ogaaday war cabdulla waxay siday ma aqaan laakiinse waxaan hubaa diyaarad shabaabku dhex dhacdaaha inaysan noo cusbayn war diyaaradaha jubbooyinka iyo inay shabeellaha hoose ka dhiya jireenna galmudug aan wareejeena walbawashiikh shaakiroo hadda ka hor hadlahaya wuxuu yidhi diyaarada dhulka shabaabka jooga ku dhacahaya haddii aan wax kale jirin meelahaan joogna maxay ugu soo dhici waayeen war diyaaraddu ma dhicina markay ciladoodaa shabaab lagu dhex dejiyaa lagu yidhi war diyaarad ma ahayna helokobtaray ahaydoo waxaa ku qaraa u n u n tumiya shabaab islaamka aqoonsan yihiin aryaadhaha samigay waxa uu yidhi hw qaraanka daad qahyaanaya qawaarijta wax uu qarshan qaranka daad qahyaanaya qawaarijta wax uu qaara war waxaa la yidhi ilmahay qaldaan iyo shabaab ubadka raacsiisan awal baysan dhalinoo barkood oramo weeyaane amiirada aqligu rogan yahoo ururka qaabeeya bal asxaandaraantii oo halkuu maraya eelkoodu markii lagu adeegtaba hormay ununka gooyaan la yidhi ilmihii diilay aabbohood adeer maa isku aamina ilmihii diilay aabbohood adeer maa isku aamina warbo waxaaba kaloo maanta maraysaa abiy axmed ayaamahan indhala'an miyu orda waaryaareen war ma haysaane wasiirka arrimaha gudaha qaranka somalilan mujaahid maxamed kaahin wuxuu yidhi dowladda soomaaliya shabaabkiiyo iswataan ugu soo duulay waxooduna inay dhul difaacayaan ah, maahae waa dulmi qaar laawan dhulkaygana annagaa u madax bannaan dee dhulkoo dham haddaannu dhibnona cid ka hadli kartaa ma jirta ayuu yidhi war hadalkan faqowsiyo la shawr faalla ku abaadin ee fudaydka loo dhaho xil buu fooda geliyaahe anahana fasaad iyo haddii kibirti loo fuudo on faruurta xoog loogu qaban weelka fanaxdiisa wax la yidhi ma fiicno dib bay ka fidiyaan waaqlow halkaa ma iska hubisaan dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa daba socdaa warbow hadda muuse cidna kalama tashanin war suldaan reer somalilan oo bannaanbaxa ka hadlay wuxuu yidhi muuse dadkii cuna dhulkiina waa ku darsan rabaa waar walla weyna nin muqdisho joogaa hargeysa ma xukumo warbow madaxweyne hore butland cabdiweli caligaas wuxuu yidhi islaanta bakool joogta iyo taboora ma joogta cid kala kaxayn kadhaa ma jidho waar walla weynay waxaa hore loo yidhi wax la waayay geelown ninkii waalanbawduda waxaad dhegeysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye guud ahaana barnaamijkii halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo kulanti dambe sidaasii nabadgelyo waan ku dhayayaa haygagama sugine meed bugtan ku dhayayaa haygagama sugine mar waxaad tidhaahdaa maxamed waan ku jeceelmeel bugta ku dhayaya haygagama suugine meel bugta ku dhayaya haygagama suugine mar waxaad tidhaahdaa maxamed waan ku jeceel harleydu marna kulamaansin arrin muruga reebtiyo milgaxumo kuguma inayay marley dumar marna kulamaansin inayay marley dumar marna kulamaansin

noloshaydu gaadhana waxay laabtu muhatoy way midigtaydu gaadhana inanan ku odhan maya adigay markhaati waan ku dhayayaa haygaga maa sugine meelbugtaan ku dhayayaa haygagama sugine mar waxaad tidhaahdaa maxamed waan ku jacayla fadhiyaw midkan kaa codsadayba macna igu fadhiyayo murankaad ballaadhi i mudayo midkan codsanaya macna igu fadhiyaw midhkan kaa codsanaya macna igu fadhiyaw murankaadogaydiyo ballaadhiin mudmeel bugtan ku dhayayahayggama sugine meel bugtan ku dhayayahaygagama suugine marin waxaad tidhaahdaa maxamed waan ku jecel haygagama shinqineway meel bugtan ku dhayaya haygagama shinqine mar waxaa tidhaahda maxamed waan kuu jeclaay mar waxaa tidhaahda maxamed waan ku jeclaay mar waxaa tidhaahda maxamed waan ku jeclaay

ಜಗತ್ತ ಕ್ರಮದನೈ ನಲ್ಬುಕ್ತ ಕುಡ್ಡಯ್ಯ ಹೈಗಗ ಮಸೂಗಿನಿ ನಲ್ಬುಕ್ತ ಕುಡ್ಡಯ್ಯ ವೈ ಹೈಗಗ ಮಸೂಗಿನಿ ಮರುಹ ಚಿರಾದ محمد وانقطع meel bugtan qaldhayaya wayhaygaga ma suugi mar waxaad tidhaahdaa axmed waan ku jecel

adigay markaameel bugtaan ku dhayaya haygagama suugine mar waxaad tidhaahdaa maxamed waan ku jecay aayigiigu wallaadii imudayidhkanka codsanayaa way macna igu fadhiyaaw midhkanka codsanayaa macna igu fadhiyaaw murankaad moogayaydiyo wallaadhii imuday

unayhaygagama sugin meel bugtan ku dhayayaaway haygagama sugin mar waxaad tidhaahdaa maxamed waan ku jeclaa mar waxaad tidhaahdaa maxamed waan ku jeclaa mar waxaad tidhaahdaa maxamed waan ku jeclaa